bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol toddobaatan iyo shanaad oo suuratulbaqaro ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay casharkeenna aadii ugu dambeeyey ribadii iyo dadkii ku mucaamaloonaayey ribadii axkaamteedii iyo dadka ku mucaamalooda musiibada markaasi adduun iyo aakhiraba ku dhacaysa gaar ahaan aakhirada sida markaasi ilaahay qiyaamada uu ku soo bixinaayo oo foolxumada ah iyo waciidkii markaasi waxa weeye alla uu soo jeediye subxaanahu wa tacaala ayaynu maaragtay a kusoo jirnay marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala nimankaas waxa weeye rabada cuna waxa ku degay oo waxa weeye qabriga markay ka soo baxayaan ku degay sababtu waxa weeye uuna soo dha ilaahay inay yidhaahdeen beecu waa ribad oo kale xagga jawaaska isku mid weeye ay yidhaahdeen ilaahay markaasuu ku radiyo wuxuu yidhi alla beeca waa xalaaleeyey ribadana waa xarimay qofkii waxaa weeye waana ay u timaado oo xagga rabbigiisa ugaga timaado oo nahyigaas uu soo gaaro oo ka joogsado ribada cunitaankeeda waxa uu iska leeyahay wixii tegey ayuu iska leeyahay qabla nahyi waxau ku mucaamalooday u cunay looma haysto amarkiisa xagga cafigana rabbi xaggiisa ayuu ahaaday qofka u noqda ayuu dhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ribada cunitaankeeda isagoo beeca ku shabahaya xagga xilliga fa ulaa'ika asxaabu naari fiiha khaaliduuna u ilaahay kuwaas waxa weeye naarta asxaabteeda weeye wayna ku waaraayaan ayuu dhahay maxaa yeele ribada horaan uga soo waranayo shay waxaa weeye la xarimo weeye kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca qof ku banaystana waa gaaloobayaa axaadiistii ku soo aroortay qofka aakulu ribaha waxa uu iska leeyahay cuquubaane ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ayaa nooga soo warramay ayadaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay noogaga warramayaa dadka waxaa weeye ribada ku mucaamaloonaaya oo xoolahooda markaasi ribada ku siyaadinaaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baabi'inaayo waxa ay leeyihiinna ilaahay barakada uu ka qaadaayo sida markaas ayagu wax u jelinaayaan waxay idin ziyaadaana isleeyihiinna ilaahay uusan waxba u ziyaadinaynin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yamxaqullaahu alla waa tirayaa arribaa ribada ilaahay waa tirayaa yanqusuhu weeye wayudhibu barakatah ilaahay waa nuqsaaninayaa barakadana waa ka teginayaa yamxaqu yamxaqullaahu alla waa tirayaa hawdha ilaahay arribaa ribada oo maalka ribada lagula mucaamaloodo dhammaantiis ilaahay subxaanahu wa tacaala waa baabi'inayaa ilaahay barakada ayuu ka qaadinaya ka qaadayaa nuqsaan baa ilaahay ku ridayaa subxaanahu wa tacaala xoolihii waxaa ku dhacaaya aafo ayaa ku dhacaysa aafo oo oo samaawiya ayaa mar walba ku dhacaysa qofkii intuu isdhahayay xoolihii ha ziyaadaano musiibo ayaa markaasaa mar walba ku dhacaysa taasoo waxa weeye haddii la fiiriyo mar walba la arki karaayo dad badan oo ribada ku mucaamalooda ayaa waxa weeye mar walba maalkooda ziyaadiya ayagoo isdhahaaya ayaa ilaahay mar walba aafe ina u keeno ayay waxay kasoo bilaabeen taxta sifir mar ay kasoo bilaabayaan sababtoo ah waxa weeye dadku hadday ilaahay kitaabkiisa maqlaayaan iyo sunnada nabiga alayhi wasalaam asi waxa weeye arrintaas aysan qaadanaynin oy u haystaan uun dad uun iska warramaayo kaliya inay arrintu tahay waxa weeye musiibo adduunye iyo mid aakhiro ay labadaasaa la xidhiirsanaysa marka haddii aynu nahay dad islaama oo muslimiina ah haddaynu nahay waa inaan ilaahay iyo rasuulkiisa waxa ay noo sheegaayaan waa inaanu dhig raarcinaa waxa alla naga reebay waa inaanu ka harnaa intay goorigoor tahay waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala na amranay waa inaanu fartoonaa maalin waxaa weeye imaa doonta wax markaasi shallayah waxba uusan taraynin oo aan hawsha laga noqonayn baa imaa doonta ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yamxaqu llaahu alla waa tirayaa arribaa ribada ilaahay waa tirayaa wayo bisadaqaati sadaqooyinkana ilaahay waa ku siyaadinayaa maalka haddii xoolaha sadaqo laga bixiyo sadaqada oo faralkaa heeday oo waajibkaa heeday iyo midda tadawaca heeday haddii xoolaha laga bixiyone ilaahay subxaana wa tacaala xoolaha waa ku siyaadinayaa sawowga markaasi ee laga helaayone ilaahay waa laalaabayaa subxaanahu wa tacaala marka hadde qofka inay ribaduna la fiicnaato sikadana uu bixi waayo tadawacana iskaba daayo waxa weeye qof cuquuba ku dhacday oo musiibo waxa weeye ku dhacday ilaahay sharcigiisa iyo diintiisiina ku tumanaya ayuu noqonaya marka arrintaas qofkii iimaan lahu waa inuu iska ilaaliyaa kaan iimaan lahayn hadda waxa weeye iimaan uu wax ku qaata ayuubaa lahayne wayudi sadaqaateeda ilaahay sadaqooyinka alla waa ku siyaadinayaa xoolaha wallaahu allow dha ilaahay laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid kufrin badan dhammaantiisa ilaahay ma jecla ilaahay hadda wuxuu ka cabirayaa qofka ribada ku mucaamaloonaya qof kufrin badan wallahu alla dha ilaahay laa yuxibu ma jecla oo ilaahay haddausan jeclaynin waa ciqaabayaa weeye waxaa la yidhahdaa min iqaamati daahibay maqaamalmudmaray ka kamid tahay alla ma jecla wixii la yidhaahdo cagsigeeda imaana ilaahay waa ciqaabayaa wallahu alla dha ilaahay laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid kufrin badan dhammaantiisa bitaxliili ribaa oo ribada xalilanaya qofku hadduu ribada banayso ama wax kastoo ilaahay xarimo qofku markuu banaysto waxa weeye waa ku gaaloobayaa afiimin oo dembi badanow dha ilaahay oo faajira oo waxa weeye ribada cunaaya kaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jecla haddii hadde la yidhaahdo qofkaanu ilaahay ma jeclo oo ilaahay uusan ku jeclayn waa arrin aada iyo aada u dhibaato badan sadaqada hadda casharadii aynu soo marnay ayaa aad iyo aad ilaahay nooga soo waramay haddana ilaahay wuxuu dhahay wayubdi sadaqaata ayuu dhahay xadiis ayaa rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa tasadaqa alcabdu bisadaqatin fa in allaha yurabbiha lahu kamaa yurabbii axadukum faluwah xataa takuuna fii miisaanihi ka uxudin ou dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena calayhi salatu wasalaam waxa uu yidhi addoonku markau sadaqayso sadaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u korinayaa kamaa yurabbii axadukum faluwah sida axadkiina u koriyo darmaankiisa faraska yar ayaa falowga la yidhaahdaa xataa takuuna fii miisaanihi ilaa miisaankiisa ay noqonayso ka uxudin jabalka uxud oo kalentood oo waxa weeye wixi yar wax yar xataa daad bixiso ood ka sabdhayiba aad ka bixiso niyo wanaagsan aad kula baxdo ilaahay daraaddiisa aad u bixiso waxa weeye waa ku waa kuu ziyaadaysaa waa kuu ziyaada ziyaado aan dhammaanaynin ayaa markaasaa kuugu soconaysa in aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha suusuuban waaqaamuu oogow dha ilaahay assalaata salaada oogay wa aatawu zakaata zakada gutay lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkoodow dha ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfan cabsine calayhim korkooda ahaan mayso walaa humana ahaanayaan yaxzanuuna kuwa tiiraanyadow dha ilaahay ayadaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu soo dejiyey wixii markaasi ribada ka waramayey iyo markaasi ribada taxriimkeeda dadka muuminiinta oo ayagu amarka ilaahay qaatay waxa alla ka reebana ka hadhay ayaa alla subxaanahu wa tacaala inooga warramaya markaasuu dha ilaahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban camal falay masalanba bitarkihim arriba waxay ka tageen ribadii bay ka tageen waxa ay raaceen wixii ilaahay uu xalaaleeyo beeciyo raaceen maxaa yeele mucaamalada ilaahay sharcigu u jideeyey marka qofku haddii sida alla waxa u jideeya uu socdo waa nabadgelayaa wa aqaamu salaata salaada oogayow dha ilaahay arkaanteeda shuruudeeda aadaabteeda owqaadeeda la yimaadeen wa aatawu zakaata zakada gutay oo xoolahooda zakada ka bixiyey ribadana ka daayey lahum waxaa u sugnaadow dhahay alle ajruhum ajirkooda ayaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ugu sugnaaday walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ahaan mayso idaa khaafa naasu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo dadku markay khawfaayaan ayaga cabsiyo ma hayso walaa hum mana ahaanayaanw dha ilaahi subxaanahu wa tacaala yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda ma ahaanayaan oo adduunyada wixii ay ka soo tageen iyo wixii ka tegay kama murgaayaanow dha ilaahi subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow ittaqullaaha ilaahay ka cabsada wadarow ka taga maa baqiya wixii ka baaqiya oo ka harsan min aribaa ribadau dhah ilaahay in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina haddaad iimaankiina ku run sheegaysiin ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa ribadana wixii ka baaqi ahay oo horay qablanahyi adigu mucaamalooteen ka hara ayuu dhah ilaahay ee xoolihiina wixii ra'sumaalkaa kaliya ku ekaada in kuntum haddaad ahaateen ow dha ilaahay mu'miniina kuwa rumeeyey haddaad ahaateen aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxa ay ku soo degtay baa layidhi saxaabada rag ka mid ah ayaa waxay dalbeen baa layidhi markii ribada la reebay bacdigeeda ribo oo waxaa weeye ay ku mucaamaloodeen qabla nahyi intaan la reebin ka hor ayay dalbeenaa layidhi raggaas hadda waxaa ka mid ahay sayidinaa cusmaan binu cafaan iyo sayid cabbaasaa ka mid ahay waxaa weeye hadda ka hor ayay maaragtay ah ribo ay bixiyeenaa layidhi qadar oo markaasi timir ah waktigii markii la gaaray ayay ninkii ay ku lahaayeenay ka dalbeen baa layidhi markaasuu ninka waxau dhahay haddaan idin siiyo xaqiinni oo kaamila waxba ciyaalkayga hari maayaan u dhahay laakiin hadda waxaan idin siinayaa nisaan idin siinayaa niska kalentoodne mar kale ayaan idin siinayaa ee dib ha layguga dhigo isla markaasna niskaas nis kalaa idinkuusii diraa oo ziyaadaha weeye waa ribadii markaasi waxa weeye oo ziyaadaha ribalfadliga ahayd weeye raalli bay markaasay ku noqday arrintaasaa la yidhi qabla taxriim weeye markaasaa waktigii la gaaray way ka dalbeen aayaddatan ayaa soo degtaa la yidhi ayagoo sidii ugaga raba laakiin culimmadu waxay yidhahdeen haddii la yidhaahdo say ugaga dalbaayaan ribada ayagoo ku cilmiga nahyigii horaysu aanu soo marnay oo saabiq ahay oo markaasi waxa weeye ay ogaadeen say ugaga dalbaayaan haddii la yidhaahdo waxaa lagu jawaabahaa la yidhi labadan saxaabi iyo ragga kaloo lamid ahay waxay ta'wiishadeen baa layidhi ta'wiil oo waxay u maleeyeen baa yidhi inaan xurma jirin xaaraannima aysan jirin ilaa qof aqad cosboonaysiinayo mooyaane caqad horay u tegay oo qabla nahy yahay oo hadda la cusboonaysiinay inuusan dhibaato keenin ayay u qaateen weye marka ta'wiilkaas ayay wax ku dalbeen mooyaane ayagoo markaasi xaaraan ay og yihiin ay u bereerayaan ma aysan samaynayan waana ka nasahanyihin asxaabtu arrintaasoo kale ma samaynayaan markaasuu dha ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamunow rumeeyenow ittaqullaha ilaahay ka cabsada ilaahay haddii maaragtay mu'miniinta u naadiyo yaa ayuha aladiina aamanuu ama ilaahay waxbuu farayaa ama waxbuu ka reebayaa maxaa yeele qof aan iimaan lahayn oon sifatul iimaan ku sifoobin naada loogugu naadiyo amar ilaahay iyo wax alla reebay uma suubadaba wadaruu ka tagowdha ilaahay maa baqiya wixii ka baaqiya oo ka harsan min aribaa ribada in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaayo haddaad iimaan doonaysaan ka har ayuu dhah ilaahay fa ina min sha'nilmu'miniga ayaa la leeyahay imtisaalu amrillahi tacaala muminka shanigiisu waxaa weeye amarka ilaahay inuu fartoomo fain lam tafcaluu haddaydaan falinowdha ilaahay waxaa laydin faraayo faadanuu ogaadowdha ilaahay bixarbin xarbo min allahi ilaahay xaggiisa laydinkala xarbaytamo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa fain lam tafcaluu haddaydaan falinowdha ilahay waxaa laydin faraayo faadanuu ogaadowdha ilaahay bixarbin xarbo ogaada min allahi ilaahay xaggiisa laydinkala xarbaytamo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa waxaa ku sugan aayadda tan dambo tahdiid ayaa ku sugan goodi weyn baa ku sugan weeye oo loo goodinaayo dadku amarka ilaahay hadday qaado waayaan ina cadaab ay ku dhacaayaan oy xarbo ilaahay iyo rasuulkiisa ay la kulmaayaan aayaddan markay soo degtay asxaabu rasuulilaahi waxay yidhahdeen yaa laa yadaalanaa bixarbihi ilaahay xarbigiisa awood uma lihin ee ilaahayow nala xarbinin sidaasay yidhaahdeen alla in laga baqa ayaa la doonayaa marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen xarbo waxaa lagu sheega laba meel oo ilaahay rasuulkiisa xaggiisa la yskala harbiyo aayadatan oo waxa weeye qofka rabada ka tegi waaye ilaahay uu ku ogeysiinaayo xarbo inay ku dhacayso oo ilaahay rasuulkiisa lagala xarbiyo iyo xadiidka xadiisulqudsiga ahay oo nabigeena calayhi salatu salaam alla uu ka wariyey ilaahayna uu dhahay man caadaa lii weliyan faqad aadantuu bilxarbi qof weliga oo anigu aan leeyahay o ilaahay owliyadiisa ka mida qofka la olaytama xarbo ayaan ogeysiiyey marka waxa weeye labadaas meelood waciidkooda aad i aad ayuu adag yahay waxyaabaha markaasi waxa weeye laysagaga reebay ayaana wax weyn ah qofkii waxa weeye ribada ku mucaamalooda xar baa la ogeysiiyey awliyada ilaahay oo saalixiintaa qofka dhibane oo waxa weeye maaragtay erligooda dhiba nasabkooda iyo sharaftooda iyo wilaayadooda ula olaytama wilaayada ilaan ilaahay baa bixiye qofku walax alla bixiyey markuu col oo ku noqdo waxau noqonayaa qofka allaha iyo qadarka ilaahay beeniyou noqonayaa maxaa qofkaas waxa weeye iimaan maba lahaba qofkaan wilaayada ilaahay siiya markau u dagaalaayo aduu colaad iyo xaqdi iyo xasad ugu qabo waxa weeye iimaankiisa ayaa baaba-a weeye waxaa la ogeysiya markaasi xarbo culammadu markay waxay yidhahdeen islaamka mufasiriinta iyo muxadisiintu waxa weeye xarbada ilaahay kama yaraa kartay yidhaahdeen qofkaan in naar lagu waariyo see loogu waarinaya ha halayidhi qofki waxa weeye waa salaaduu dukanayaa waa soomayaa sadaqoo bixinayaa isla markaasina arrintaasuu qaba halayidhi waxaa la yidhi amuurtu waa khaatimad a layidhi waxa la yidhaha suu-ul ku dhacaaya dadka ilaahay owliyadiisa saalixiintaa dhiba amba adaaweysta waxa weeye suu-ul khaatimaa ku dhacaysa dadka rabada ku mucaamaloodane suu-ul khaatimo ayaa ku dhacaysa waxay suu-ul khaatima ugu dhacay ha layidhi cinda almowt ayaa waxaa u imaanaya shaydaan baa u imaanaya ibliisaa u imaanaya ibliis markaas waa fasahaadinayaa markuu fasahaadiyo heer wuxuu gaarsiinayaa qofkaas uu gaaloobo markuu qofkaasu gaaloobo sidaas nafta looga qaadane jahannamo ayuu ku waarayaa arrintaas intaas ma ka yaraa karta xarbada ilaahay subxaanau wa tacala walciyaadu billahi tacaala umuurahaas waxaa loo baahan yahay in maaragtay laga digtoonaado ayaa loo baahan yahay markaasuu dhahay alle fain lam tafcaluu haddaydaan falina fa'danuu ogaadow dha ilaahay bixarbin xarbo min allahi ilay xaggiisa laydinkala xarbaytamo iyo wa rasuulii rasuulkiisa wa in tubtum haddaad noqotaan ood ka noqotiin ribadiiyow dha ilaahay falakum waxaa idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum maalyaalkiina asalkoodii ayaa idiin sugnaadow ilaahay laa tadlimuuna cid ma dulminaysiin oo ziyaada ku dulmimaysiin walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmi maayo ilahay wuxuu yihi haddaad noqotaan falakum waxaa idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum maalyaalkiina asalkoodii oo waxa weeye waxaad iska leedihiin wixii ra'sumaalkiina ahay wax ziyaada lama ogola laa tadlimuuna ma dulminaysiin axadowdha ilaahay oo ziyaado ku dulmi maysiin walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmi maayo wixii ra'sumaalahood iska lahaadeen laydinka nuqsaanin maayo wa in kaana haddii ou ahaadowdha ilaahay duu cusratin culays mid u saaxiiba fa naadiratunowdha ilaahay fa calaykum waxaa korkiina nadiratun korasho ilaa maysaratin sahlanaan intii laga gaaraayo ilahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala hadda meeshaan ilaahay wuxuu nooga warramayaa qofka madiinka ahoo daynaysan haddii waxa weeye daynkii waktigiisa uu ajaloobo ajashi la gaaro asagina waxa weeye culayska uu haayowna wax iska bixi karin dadka markaasi waxa weeye daa'iniinta oo deynka kule waajib inay ku tahay inay qofkaas sugaan intii laga gaarayo xaalatul yusri laga gaarayo muddaday qaadaysa haba qaadato maxaa yeele islaamku wuxuu ku dhisan yahay samaaxo ayuu ku dhisan yahay iyo isjacayl iyo ishagaajin ayuu ku dhisan yahay islaamku ihaana kuma dhisna waxaa loo baahan yahay in la naxariistaa loo baahan yahay oo dadka waxa weeye daymanka qaba in loo naxariistaa loo baahan yahay sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo dhihi doonaba wa an tasadaquu khayrun lakum ilahay buu yihi wain kaana hadduu ahaado wa in waqaca hadduu dhaca weeye qariimun mid daynaysan duu cusratin culays mid u saaxiiba fa nadiratun ow ilaahay wax yar marka haddii waxa weeye aanu fiilna ixraabteeda kaanadaa waxaa la yidhi waa taamaa la yidhi diidaana faacilkeeday noqonaysaa waa tii la dhihi jiray taktafii bimarfuuciha ay naxweleydu dhihi jireen sidaas ayaana markaasaa u raajaxsanaa layidhi waxaa kaloo iska ansaxaysaa la yidhi in kaanada naaqiso laga dhigo oo tii caadiga ahayd laga dhigo oo tarfacu lisma wa tansibu lkhabara iska ahaato diida markaa isimkeedaa laga dhigayaa khabarkiina maxduuf weeyo waxaa lasoo qadirayaa kariiman lakumaa lasoo qadirayaa marka alla wuxuu dhahay haddii hadda midda naaqiso aynu ka dhigno wa in kaana haddou ahaadowdha ilaahay duu cusratin culays mid u saaxiiba qof waxa weeye markaa si daynaysan dayntiina culays ay ku hayso aan iska bixin bixi karin qariiman lakum markaasi kaanada markaasi soo qadir khabarkeedii qariiman laku mid idiin daynaysan hadduu ahaado dadka muslimiinta ahow fa nadiratun owdha ilaahay fa calaykum weyi waxaa korkiina nadiratun korasho ayuu ilaahay inaad korataan oo dib loogugu dhigo ayaa markaasa waajib noqonaysa weye ilaa maysaratin sahlanaan inti laga gaaraayo inta qofkaana waxa weeye waqti yusri uu ka gaaraayo oo xaaladiisa culayskaan ay ka baxayso in la sugo ayaa waajiba hadda taasu muddaama lehe ogow waxaa weeye ilaa maysaratin waxay ku xiran tahay inta qofkaan waxaa weeye xaalatul yusri uu ka gaaraayo goortay qaadaysa ha qaadato wa an tasadaquu ayuudha ilaahay inaad sadaqaysataan oo dadku waxaa weeye cusrigaas oo fuulay xooliha ay sagaga oo sadaqadan waxay noqonaysaa alibraa weeye in laga diri yeelo layha waxaas kuma haysto wa an tasadaquu inaad ku sadaqaysataan ayaa khayrun lakum idin khayr badan u ilaahay in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanay ee sidaas sameeyu ilaahay waa idin khayrka badanne samey sameeyu ilaahay in qofkan macnaha eh, mucsirka xoolaha laga diri yeelo suna weeye saasaana afdal waajibka ka fadli badan waajibkuna waxau ahay in la sugay eeday eh, waajibku waxau ahay intidaarka ayuu ahay in lagu sadaqaystana waxaa weeye waa ay ka khayr badan tahay marka in lagu sadaqaystana sunno weeye wa sunnatu afdalu weeye sunnada ayaana markaasaa fadli badan weeye marka hadda shareecada islaamka waxaa la yidhi saddex meelood ayaa sunnadu faralka ka khayr badan tahay qofka waxaa la yidhi mucsirkaa sida hadda aayaddan ilahi noogu sheegaayo oon deenki iska bixi karin in la sugaa waajib weeye oo qofka daayinka hoo dayneeyey inuu markaasi uu sugaa waajib ay ku tahay hadda waxa weeye inaad wax ku sadaqayso deynka gabdhu yeelna sunna weeye wa sunatu afdal weeye waxaa la yidhi salaamta taxiyada oo markaa qofka assalaamu calaykum aad leedahay ibtidaheedu waa sunaa la yidhi in la radiyaana waajib weeye waxaa la yidhi markaasi fa sunatu afdal weeye ibtidaha oo markaasi aad qofka salaamta ku bilaabayso oo sunnada ah ayaa waajibkao radiga ayaa ka khayr badan oo ka fadli badan weeye salaada waktigeeda haddii la gaaro waxa weeye in la weyse qaato oo waktigii salaada la gaaro waajib weeye qabla waqti in la weyse qaatana waa la sunnayaa oo waktigoon sii gelin haddii qofkaanu qof markaasi macduura uusan haynin ka salasin wa saliimin ay dhihi jireen culamada fuqaadahay kaasoo kale haddausan haynin amase waxa weeye aynan wixiisu haynin aysan haynin gagabaysi amase booraysi aysan haynin shuruuday leeyihiin kuwaasuye waxaa maaragtay khayr badan oo afdala inuu qabla waqti uu weyse qaato waktiga haddii la gaarana weyse qaata waa waajib weeye fa sunatu afdal waa iyaduna meeshaas saddexdaas meelabaa sunadu fadli badan tahay marka alla wuxuu dhahay inaad ku sadaqaysataan ayaa idin khayr badan in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya ee arrintaa sameeya maxaa yale rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi man andara man andara mucsiran ou dhahay oo walaca canhu adalahu llahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh xadiis saxiix muslimka u wariyey qofki waxa weeye suga qof mucsiroon waxba haysanin ama se ka dejiya oo waxa weeye xoolihii ayuu markaas waxa weeye waaba kabiri yeelaba ama qaybu kabiri yeelay hadduu inta kala bixi karo ilaahay wuxuu hoosinayaa carshigiisa hooskiisau dhahay maalinta hooska uusan jirin ilaa carshiga ilahay hooskiisa maha khalaa'iqda markii waxa weeye ay dhigtoonayso oo waxa weeye qoraxda la keenaayo qatra maylin la keenaayo ayaa waxa weeye isaga waxau ku jirayaa dadka carshiga ilaahay hoos hoosisanayo oo markaasi shiddadaas aan la gelinayn marka meeshaas maxaa laga qaadanayaa dadka muslimiinta in loo naxariisto ayaa loo baahan yahay naxariistuna sidaasay u khayr badan tahayo naxariista xaqiiqadeeda ilaahay baa iska leh laakiin annagana mid majaasiya oo nala ku kalifay ayaa jirto nala ka doonaayo waxa weeye dadka in la ihaanaysto oo laqaqabsado asagoo qofka waxaysanin ama la dilo waxyaabahaasu sharci darra weeye qofka waxa weeye marka hore asna waxaa la doonayaa qofka waxa weeye wax qaadanayo maxruq u qaadanayo inuu markaasi niyadiisa ay tahay xoolaha inuu ugudaayo oo uusan ku qaadanin dadka xoolihiisa inuu talfiyo maxaa yale rasuulkeena wuxuu yihi alayhi salatu salaam man akhada amwaala naasi liyadlifaa qofkii dadka maalkiisa qaata asoo doonayo inuu talfiyo adlafahu llahu allaha talfiyo dha ilaahay waman akhada amwaala naasi dadka maalkooda qofka qaata oo deyn ku qaata liyu-addiyaha inuu gudana u qaata addaahu llahu ilahay yaa ka gudaayo marka waxaa la rabaa qofka laftirkiisa wax daynsanayo wax qaadanaya niyo saalixa inuu leeyahay ayaa loo baahan yahay ee markaasi inuu dadka wixiisa iska cuno kaliya oo ku tago markaasi taas iyadana ma banaano wataquu ka cabsadowdha ilaahay yooman yoom ka cabsada yoomkaasoo turjacuuna laydin celinaayo fiihi yoomka dhexdiisa ilallaahi ilaahay laydin celinaayo waa maalinta qiyaamo suma bacdiyeeda tuwafaa loo oofinaayo kullu nafsin naflaarka kulligeeda maa kasad waxay kasbatay way camal fashay oo shar iyo khayr weeye ilahay wuxu yidhi subxaana wa tacaala wataquu ka cabsada yooman yoon hadda waxa weeye cabsidii yoomkaa lagu isnaadiyey waa majaas ahaan weeye waxaa laga wadaa yoomkaas wax dhacaayo weeye aayadda aynu meeshaan ka gelayno qur-aanka aayadihiisa aayadda ugu dambaysa waa soo degitaanka cabdullahi ibnu cabbaas xafda caalimnimo waxau dhahay sayid jibriil ayaa rasuulkeena calayhi salaatu salaam waxau amray inuu aayaddaas ku dejiyo madaxa laba boqol iyo siddeetan aayadood madaxooda inuu ku dejiyo waxaana soo marnay suurat albaqara inay laba boqol iyo sideetan iyo lix aayadood ay tahay hadda markaas waxa weeye meesha waxaa markaasi lix aayadood ayaas oo haraysa baaqiga markaasi waxaa weeye iyada haddii lagu dara inta kaloo baaqiga shan aayadood weye ah, shan aayadood ayaa markaasaa ka dambaysa aayadatan hadda weyno aayadaha qur-aanka ugu dheer oynu geli doono iyo waxa weeye lilahi maa fi samaawaati iyo waxa weeye aamana rasuulu iyo laa yukalifu llaahu intaas ayaa markaasi waxa weeye meesha soo gelaysa oo aayadahaas shantaas aayadood ayaa markaasaa waxa weeye la gelaya weye wain kuntum calaa safarin waxa weeye waxay noqonayaan aayadda tan weyn iyo wain kuntum calaa safarin iyo lilaahi maa fi samaawaati iyo aamana rasuulu iyo waxay noqonayaan aayadda ugu damayso laa yukalifu llahu nafsan la aayaddaasay noqonaysaa marka hadda aayaddaanu aayadda ugu dambaysa nuzuulka qur-aanka weeye ilaahay marka wuxuu dhahay wataquu ka cabsada mu'miniinow yooman yoom ka cabsadow ilaahay yoomkaasoo turjacuuna waxaa kaloo la akriya tarjicuuna aada u laabanaysaanoo faacil lagu beenaayo fiihi yoomkaas dhexdiisa ilallahi ilay xaggiisa waa yowmulqiyaamaha weeye yowmulqiyaamo laga baqa maxay tahay waa in waxa dhacaaya laga baqo oo ilaahay daacadiisa lala yimaado qofkii ilaahay daacadiisa la yimaado ayaa maalintaas ka baqaaya suma bacdiya tuwafaa waa loo oofinaya ilaah yoomkaas dhexdiisa kullu nafsin naf ka kulligeeda maa kasaod waxay kasbatay waxay kasbatay oo khayra oo shara ayaa loo oofinayaa qofkii shar kasbadanaya ilaahay waa ku jaasinaya waa la cadaabaya qofkii khayr adduunyadan ku kasbadane jannada ilaahay ayaa lagu jaasinayaa walxaal hum ayagana ayuu ilaahay nufuustaas laa yudlamuuna aan laga dulminaynin shay laga dulminayn oo waxa weye xasaan laga nuqsaaninayn sayi-aadna aan lagu ziyaadinaynin walxaal hum ayaga ayuu ilaahay subxaana wa tacaala laa yudlamuuna aan laga nuqsaaninayn oo shay laga nuqsaaninaayo aysan jirin maalinta qiyaamo wixii xasanaada waa laysu laalaabayaa wixii sayi-aadane sayi-adiyaa laisku jaasinayaa marka maalintaas in laga baqa ayaa la doonayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa lala yimaado amarka ilaahay in la fartoomo waxa alla reebaayo laga haro ayaa la doonayaa si waxa weeye maalintaas waxa weeye dhibaatada dhacaysa loogaga baxsado oo ilaahay inta u naxariisanaayo loola jiro qayb loogaga noqdo marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu cala sayidina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ila ajali musaman faktubuuhu walyaktu baynakum kaatibun bilcadl walaa ya'ba kaatibun an yaktuba kamaa callamahu allahu falyaktub walimri'i aladii calayhi alxaq walyataqi allaha rabbahu walaa yabkhas minhu shay-an fain kaana aladii calayhi alxaqu saafiyan aw laciifa aw laciifan aw laa yastadiicu an yumila huwa falyumil waliyuhu bilcadli wastashiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam takunaa rajulayni farajulun waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla ixdaahumaa أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم مقصد عند الله وأعظم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وقو كبلابنيا آيات اللبات بقول سديتا إيا اللبات أو سورة البقرة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وقو نوغسوا ورمي ribadii iyo axkaamteedii iyo dadkii ku mucaamaloonayey ma-aalkooda ayaa ilaahay nooga soo warramay iyo dadka mu'miniinta oo ribada markii nahyiga uu ku yimiday ka haray iyo ma-aalkoodi a ilaahay noo soo sheegay aayadda ugu dambaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay in maaratayaa laysku cabsi gelinaayo maalinta qiyaamo oo waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala maxkamaddiisa ay dhacayso marka ilaahay wuxuuna soo yidhi ka baqa ayuu dhah ilaahay oo iska ilaaliya maalin laydiin celinaayo alla laydiin celinaayo ama aad u noqonaysaan kabacdina ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa naf walba waxay kasbato loo oofinaayo oo shar khayra nufuustaasna waxa weeye xasano aan laga nuqsaaninayn sayi-aadnaan lagu siyaadinaynin aayadda aynu meeshaanka gelayno waxaa la yidhi laga bilaabo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum aayaddan waxaa la yidhi qur-aanka aayadihiisa aayadda ugu dheer weeye waxaa la leeyahay markaasi adwalu aayil qur'aani weeye aayadaha qur-aanka midda ugu dheer weeye aayaddaanu waa la wada yaqaanaa marka aayaddaanu waxay kulminaysaa calaa bayaani irshaadilcibaadi weeye addoommanka oo la hanuunsho oo la caddeeyo weeye waxaana lagu hanuunayaa limasaalixi dunyaahum weeye adduunyadooda maslaxadooda masaalixu dunya ayay ka warramaysaa aayaddan waxaana marka saas loo yeelahaa la yidhi oo ilaahay subxaanahu watacaala addoominkiisa ugu honminayaa masaalixu dunyaahum waxaa la yidhi lianna dunyaa masracatu alaakhirati adduunyadu waxa weye waa beertii aakhirada weeye sida rasuulkeennaba calayhi salatu salaatusalaam uu u dhahay addunyaa masracatu alaakhirati aakhiradu waxaa weeye beerti oo maaragtay waxaan dhihi lahay adduunyadu waa beerti aakhirada u dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam marka hadda deynka ayay ka warramaysaa oo lagu mucaamaloodo marka hadda deynku oo lagu mucaamaloodo waxuu maaragtay uu ka mid yahay baa layidhi adduunyada masaalixeeduu ka mid yahay marka waxaa la yidhi laa yatimu islaaxu alaakhirati ilaa biislaaxi dunyaha la yidhi waxaa la yidhi aakhiro islaaxeedu ma taam noqonayaa la yidhi ilaa adduunyada islaaxeedu inuu taam noqdo mooye haddaan adduunyada la hagaajin aakhiradu ma hagaagaysaa layidhi marka ilaahay meeshan wuxuu ku caddaynayaa maa bihi islaaxu dunyaa weeye wax waxa weeye uu ku sugan yahay adduunyada oo la islaaxiyo maxaa yeele adduunyadan haddaan la hagaajin oo jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha la qaadan yidhi aan la qaadin waxaa imaanaya fasaadul aakhira ayaa imaanaysa mar haddii nabigu uga dhahay calayhi salaatu salaam adunyaa masracatulaakhirati maxaa yeele beerta haddii waxa weeye abuurkeeda haddii la fasaadiyo oo aanba abuuraan soo dhalanayn beerta lagu abuuro waxa weeye markaasi beertu waxaa weeye bixi mayso mustaqbalna yeelan mayso adduunyada marka haddii aan la hagaajin waxa weeye aakhira mustaqbal yeelan mayso alla wuxuu yihi subxaanahu wa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waktigii tadaayantum aad isdayminaysaan idaa tacaamaltum weeye markaas yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenoo ayuu dha ilaahay idaa waqtigii tadaayantum aad isdayminaysaanuw dha ilaahay bidaynin dayn aada isku dayminaysaan marka hadda mudaayanadii ayaa waxa weeye waxaa lagu fasirayaa mucaamala lagu fasirayaa oo markaasi waxa weeye mufaacala min aljaanibayn ah wey masalanba waxaa laga wadahaa layidhi ee mid aakhir ha ahaado amase waxa weeye mid markaasi laga qaadanayo ha aado maxaa yeele deynka ninna waa qaadanayaa ninna waa laga qaadanayaa marka sidaas ayaa waxa weeye mufaacalada sidaasaa loogu fasirayaa idaa waktigii tadaayantum aad isdayminaysaanw dha ilaahay bidaynin daynow dha ilaahay sidii salamki iyo qarligi weeye ilaa ajalin ajal intii laga gaaraayo ajalkaasoo musaman la magacaabay ajal oo macluuma markii wax lagu kala daynsanayo weeye ilaa ajalin ajal intii laga gaarow dha ilaahay ajalkaasoo musaman la magacaabay haddii waxa weeye xaalo ay tahay waxa weeye kitaabo uma baahnaa la yidhi ah, kitaabo uma baahna markii deynku uu xaalo yahay weye ee waxa weeye markuu mu-ajal uu yahay ayaa loola jeedaa ilaa ajalin ajal wakti intii laga gaarayo musaman oo la magacaabay fogtuwuhu deynkaas qorow dha ilaahay deynkaasa la qorowdha ilaahay waxaana loo qorayaa istiisaaqan weeye wa dafcan limisaai weeye kalsooni in la helo oo ninkan waxa weeye daa'inka ahoo dadka wax deyninaaye inuu kalsooni helo doodna meeshaas ay ka reebbanaato maxaa yeele meeshu qoraal haddau yaallo hadhow waxa weeye markaasi layska hor imaamaayo marka waxa weeye saasaa loo yeelayaa marka hadda awaamirta hadda aayadahan noogu imaanaya waxaa weeye waxay noqonayaan amrul irshaad waayaa layidhi ee waajib ma ahan baa layidhi sida salaada iyo soonka la ysu faray ma ahan baa layidhi oo hadda haddii waxa weeye intaan hadda aan la samaynin wax waajiba lagama tegin laakiin sunno weeye fogtuguuyo qorac ayuu dha ilaahay deenkaa marka hadda amarkaasu waa amru nabbiyaalihi waa noo imaan doontaa dhowr amar baa meeshaan lagu sheegayaa intaasoo dhan wax waajiba kuma jiraan aayaddan hadda waxa laysku faraayo oo maaragtay yaa idaa tadaayaa loo yaqaano aayaddan waxa laysku faraayo wax awaamirta ku jirta wax waxa weeye waajiba kuma jiraan kulli waxa weeye amrulishaad waayo walyaktub ha qorowdha ilaahay walyaktub ha qoro kitaabo deyniyaa loola jeedaa deynka kitaabkiisa walyaktub ha qorowdha ilaahay subxaanau wa tacaala kitaabka waxaa weeye ama warqadda lagu qoraayo deynka baynakum dhexdiinuu dha ilaahay kaatibun mid wax qora ha qorow dha ilaahay bilcadli cadaalaha ku qoro oo xaq ha ku qoro weeye markaasi kitaabadiisa weeye waxaa la rabaa maalka inuuna ziyaadin iyo ajalka iyo inuuna nuqsaanin maalka ziyaadi maayo ninkan waxaa weeye madiinkaa deynka uu qaadanaayo ziyaado u qori maayo ajalkana waxa weeye ziyaadin maayo isla markaasina waxa weeye ninkan maaragtay daa'imkaa xoolihiisana inuu nuqsaaniyo lama rabo ama waktigiisa inuu nuqsaaniyo walaftida qarowdha ilaahay dhexdiina baynakum dhexdiina udha ilaahay kaatibun mid wax qora bilcadli cadli ha ku qora garsoorow dha ilaahay walaa ya'ba yuusan diiyin owdha ilaahay kaatibun mid wax qora walaa ya'ba yuusan diidin oudh ilaahay kaatibun mid wax qoro oo kitaabada yaqaana an yaktuba min an yaktuba inuu qoro yousan diidin oudh ilaahay markii loo yeeroo la yidhahdo waxaa noo qor ninka kaatibka ahoo ilaahay qoraalka baray yousan diidin ow dhah ilaahay maxaa yeele nicmo ilaahay siiyo weeye oo qoraalka iyo wax qoristu waxa weeye waa nimco ilaahay marka waxaa la rabaa nicmada shukrigeeda in lala yimaado qofkii waxa weeye aan wax qori aqaanaad waxu qabtaa la rabaa kamaa sida llaahu allah u baray barayow dha ilaahay sidii ilaahay uu ku fadilay oo kitaabadaasa yowsan ka bakiilin weyn kamaa callamahu llaahu sidii ilaahay wax u baray inuu ku qoro yowsan diidin owdha ilaahay sidii ilaahay wax u baray inuu u qoro yowsan diidin weye kaaftu waxay ku tacalluqaysaa ya'badaas falyaktub ha qorow dha ilaahay hadda falyaktubahtaan waxay noqonaysaa ta'kiid weeye falyaktub ha qorow dha ilaahay walyumlili ladii kii ha meeriyow dha ilaahay walyumlili ladii ha meeriyow dha ilaahay kii oo kitaabkan la qoraayo waxa lagu qoraayo hameeshowdha ilaahay ah, alladii kii caleyhi korkiisa alxaqu xaq uu ahaaday waxaa laga wadaa ninka deynka maaragtay yaa lagu leeyaho deynkan qaadanayo waxa weeye ninkan kaatibka waxa markaasi uu qaadanayo lagu leeyahay u meesho wey maxaa yeelay liannahu mashhuudu calayhi waaye maxaa yeelay isaga ayaa lagu markhaati kacayaa marka waxau qirayaa waxa markaasi waxa weeye uu qabo si loo ogaado waxa dushiisa hadhow markaasuu dha ilaahay walyumin ha meeriyo alladii midka caleyhi korkiisa alxaqu xaq ahaaday walyataqi llaaha allanaha ka cabsadowdha ilaahay hadowradiisa oo marka uu meerinaayo daynkaas waxaa weeye lagu leeyahay marka uu meerinaayo ilaahay ha ka cabsado weeye walaa yabkas yowsan nuqsaanin buu dhahay ilaahay minhu xaqaas yowsan shay-an shay ka nuqsaanin ilaahay oo waxa weeye wixii lagu lahay yowsan nuqsaanin weeye walaa yabkas yowsan nuqsaanin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala minhu xaqaasoo deynkii loola jeedo shay-an shay ousan ka nuqsaanin fa in kaana haddau ahaadowdha ilaahay alladii midka calayhi korkiisa alxaqu xaqu uu yahay ninkan waxaa weeye deynka qaadanaaya hadda waxaa la yidhi ham yeeshaa la yidhi waxa lagu leeyahy markaasuu dha ilaahay fa in kaana haddau ahaada alladii midka caleyhi korkiisa alxaqu xaqu uu yahay safiihan mid dabaala haddou yahay masalanba waxaa weeye nin mubadara weeye safiihan safiih hadow yahay oo markaasi waxa weeye salaaxudiin walmaal mid laga weysan yahay duu yahay ilaahay buuri subxaana uu safiih yahay oo amase laciifan mid taag daran uu yahay waxau ka taag daran yahay waxma meeri kara weeye oo masalan canug yaroo sakiira waaye amase nin gaboobay oo gabowgi ka batay oo aan waxba waran waran iyo aan ogeyn amba isku dardarsamo weeye ow amase laa yastadiicu uusan karayno dha ilaahay an yumilla inuu meeriyo huwa isagu oo amase laa yastadiicu uusan karaynin an yumilla inuu meeriyo huwa isagu waxa weeye markuusan karayn inuu meeriyo waxaa loola jeeda halaya akhras weeye aflaaway waaye amase wuxuu jaahil ka yahay luqada lagu mucaamalo wax lagu qoraayo oo masalanba haddii waxa weeye af soomaali ayuu yaqaanaa wixiina luqo kale lagu qoraya saasoo kale weeye ama wixii lamida weeye saas markay dhacdo dha ilaahay fal yumil we ha meeriyo weliyuhu weligiisow dha ilaahay ninkan waxa weeye ee safiiha ama laciifka ama aan awoodda u ahay inuu meeriyo weligiisa ayaa maqaamkiisa qumaaya falyumin ha meeriyowdha ilaahay weligi weligiis mutawaliu amri weeye oo markaasi ama waalidkiisa ama wasi ah ama qayim ah waxa weeye qofkii loo dardaarmo weeye amase mid mutarajima haddii waxa weeye qofkaan luqada uusan aqoonin u turjumaaya ah bilcadli cadaalaha ku meeriyowdha ilaahay weligaas si cadaala ah wastashiduu ayuu dha ilaahay uga markhaati yeela deynkan marka waxa weeye la qaadanayo la qoraayo wafashiduu uga markhaati yeelowdha ilaahay shahiideyni laba markhaatiyaalah oo min rijaalikum raggiina ka mid owdha ilaahay ragga waxaa weeye baaliqiinta oo muslimiinta oo axraarta ayaa loola jeedaa rijaal markii la yidhahdo waxaa weeye carruurtu sooma gelayso ilaahay buu uhi subxaanahu wa tacaala yastashiduu uga markhaati yeela deynkaas shahiideyni laba markhaatiyaal howdha ilaahay oo min rijaalikum raggiina ka mid howdha ilaahay marka waxaa la rabaa laba qof oo markaasi waxa weeye markhaati gasha oo waxa weeye laga haayo shuruudu shaahid laga haayo waxa weeye waa shane in markaasi waxa waaye ay joogaan fa lam yakuunaa haddaysan ahaanin buu dha ilaahay laba shaahida fa lam yakuunaa haddaysan ahaanin rajulayni laba nin laba nin waa la waaye masalanba fa rajulu ninow dhah ilaahayo wamra'ataani laba naagood ayaa yashaduuna ka markhaati kacaya waxaa weeye haddii laba nin la waayo waxaa la soo qabanayaa nin iyo laba naagood weeye fain lam yakuunaa haddaysan ahaanuudha ilaahay laba markhaati ah rajulayni laba nin fa rajulun ayaa maaragtaya ka markhaati ka caayudha ah, ilaahay o imra'atani laba haweena fain lam yakuunaa haddaysan ahaanin rajulayni laba nin fa rajulun nin iyo imra'ataani laba naagood ayaa ka markhaati ka caayo ah, weye oo minnin duul ka mid ahudha ilaahay tardowna aad ka raali tihiin oo mudashuhadaaye markhaatiyaasha ka mid ahudha ilaahay niman duul ka mid ahu dha ilaahay tardawna aad ka raali tihiinu dha ilaahay oo mina shuhadaaye markhaatiyaasha ka mid ahu dha ilaahay qof waxaa weeye markaasi diinkiisa iyo cadaaladiisa aad ka raalli tihiin ayaa markaasaa waxaa weeye ka markhaati kacay marka hadda waxaa weeye waxaa dhacay tacadudu nisaa weeye naagii hadda waa la tacadudiyey anta milla waxaa soo qadaraysaa wa tacadudu nisaa'i naagaha tacadudkooda anta milla liajli anta milla ay lumiso daraaddeed waa waawdha ilaahay ixdaahumaa midoodowdha ilaahay oo fa tudakira ay xasuusiso ixdaahumaa midood tii xasuusneed alukhraa tii kalenta oo naasiyad ahayd hadda waxaa weeye haddii laba nin la waayo ilaahay wuxuu yihi nin iyo laba naagoodaa ka markhaati kacaya xigmada marka waxa weeye naagaha loo badinaayo oo waxa weeye nin booskiisa laba naag loo gelinaayo waxay tahay buu dha ilaahay oo tacadudkaas u jiraa an tadilla u dha ilaahay liajli an tadilla ay lumis luminaysa daraaddeed dha ilaahay ixdaahumaa midoor ashahaada weeye markaasi maxaa yeele naagaha linaqsi caqlihinna weeye caqligooda ayaa naaqisa weeye labdigooda ay wax soo koobayaanna waa yar yahay maxaa yeele nabiga calayhi salatu salaam waatau dhahay naagaha naaqisaatu caqlin wa diin weeye waxa weeye caqliga iyo diintaba naagaha nuqsaan ayaa uga jirta marka waxa weeye waxa markaasi loo badinayo haweenka waxa weeye caqligooda ayaa naaqisa weeye markaasuu dha ilaahay fatudakira ama fatudkira ay xasuusiso ihdaahu maa midood tii xasuusatay alukhraa midda kalentood hadhow markii loo baado in markhaatigii la soo oogo marka sidaas ayaa maaragtay naagaha loo badiyey xigmadaas uu dha ilaahay marka ilaahay addoominkiisa isagaa yaqaan ragga iyo haweenka waxa weeye xigmaday rabbaaniga ayay ku soconayaan oo waxa weeye ragga waxa la siiyey haweenka lama siinin marka hadda ciladu waa sidaasoo dhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele haweenkanaa qisaasu caalin wadiini waaye marka waxaa la sheegay xadiiskaas markuu nabigu saas dhaha calayhi salatu wasalaam umu salaamaa su-aashaa la yidhi oo waxay tidhi rasuul allow maa nuqsaanul caqli wa diinay tidhi annaga waxaa weeye caqligeena nuqsaanta ku jirta iyo diinta maxay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tusaaleeyey oo waxau dhahay xagga caqliga waxa weeye waxa weeye bishahaadati bishahaadati imra'atayni maqaama shahaadati rajulin weye waxa weeye in maaragtaya laba haweena ay ka markhaati kacayaan meel hal uu ka markhaati kici jiray aayaddaanuu markaas uu akhriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam haddana waxau dhahay diinta nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau dhahay rubbamaa tamkusu ee dahrahaa laa tasuumu walaa tusalli waxaa laga ya waxaa dhacaysau dhahay nabigu oo in badan dhacda inay naagu waxa weeye zimin ay iska joogto ayagoon soomin oo aan salaadayn waxa weeye markii naaguha caadadu ay ku dhacdo ama nifaaska oo ku dhaco salaad iyo soom waxa weeye waa ka xaaraan weeye walow soomka qalbihiisa laga rabo marka taasuna waxay u keenaysaa diinta nuqsaanteeday u keenaysaa maxaa yeele muddadaas cibaadada ilaahay iyo munaajaadka rabbiga ay ka maqan tahay diinteeda nuqsaan saasaa gelaysa caqligana waxa weeye sida tan marka addoomanka ilaahay abuuray asaga waxa weeye wax uga roon la arki maayo marka ilaahay buu yidhi sidaasuu dhahay walaa yaaba shuhadaau ayuu dha ilaahay markhaatiyaashu yaysan diidin buu dhah ilaahay idaa maa ducuu markii loo yeedho walaa ya'ba shuhadaa yow dha ilaahay markhaatiyaashu yaysan diidin u dha ilaahay idaa maa ducuu maadan wasfasira weeye markii loo yeedho oo waxa weeye markhaatiga xambaara la yidhaha ama guta weeye walaa tas'aluu ayuu dha ilaahay walaa tas'aluu an taktubuuhu walaa tas'aluu haka mooginu dha ilaahay an taktubuuhu min an taktubuuhu inaad qortaan u dha ilaahay maa shahidtum calayhi min alxaqi weye waxaad ka markhaati kacdiin ee deynkaasa inaad qortaan udha ilaahay ha ka daalin udha ilaahay maxaa yeele waxyaabahaas wax badan ayay dhacaan marka ilaahay wuuli subxaanau watacaala walaa taslamuu ha ka moodina an taktubuuhu inaad qortaan udha ilaahay sagiiran ku yar ahaaya ayuu dha ilaahay maalkaasu oo kasiiran ku badan ahaaya waxaan la qoraayo ha yaraadaana hase badnaadaane in la qora ayaa la doonayaa qaliilan oo kasiiran dha ilaahay sagiiran ku yar ahaaya oo amase kasiiran ku badan ahaaya ilaa ajalihi ajalkiisi inti laga gaaraayo oo wakti xuluulki laga gaaraayo wey ilaa ajalihi ajalkiisi inti laga gaaraayo dalikum kiimaasowdha ilaahi subxaanau wa tacaala dalikum kiimaasowdha ilaahay qoraalkaas wey waxa la ishaaraayo ayaa aksadu caadilnimo badanowdha ilaahay allaahi bay agtiisa dalikum kiimaas ayaa aksadu cadaalad badanow dha ilaahay allaahi bay agtiisa in sidaas wax loo qaro ayaa ilaahay agtiisa ku cadaalo badan waaqoomukaas ayaa toosan toosanayba ilaahay lishahaadati markhaatigana kaas ayaa u toosan oo waxa weeye dadka markhaatiyaasha waxaa kaalmo u noqonaysa wixii qoray inay ka markhaati kacaan taas ayaa waxa weeye ayaa u toosan oo u cadaalo badan weeye waaqoomunkaasaa u toosan toosanayba ilaahay subxaana wa tacaala lishahaadati markhaatiga weeye macnaha acwanu calaa iqaamatiya weeye in markaasi waxa weeye haddow shahaado la soo oogo waxaa markaasi waxa weeye aqwamu ah in shayga la qoro oo qoraal uu jiro weyo ah, maxaa yeele qoraalkaanu waxa weeye qofka markhaatigaa wuxuu xusuusinayaa shaygan waxa weeye uu ka markhaati kacay wa adnaa kaas ayaa dhowowdha ilaahay allaa tartaabuu inaydaan dha ilaahay wa adnaa kaas ayaa u dhowdhahay allaa tartaabuu ilaa allah tartaabuu inaydaan shakina oo waxa weeye xaqa oo deynka qadarka uu la egyahay iyo ajalka inaadan shakina maxaa yeele meeshii haddii taariikh la qoray oo qoraal uu yaallo waxa weeye qoraalkaasaa caddaynaya ilaa an takuunu dha ilaahay ilaa an takuuna tijaaratan xaadiratan la yidhaahdo iyo ilaa an takuuna tijaaratun xaadiratun labadaas qora waxa weeye oo tijaaratun la rafciyo ama la nasbiyo xaadiratuna lamid weeye waa qiraa'ataani sabciyataani horta laba qiro oo sabciyataani weeye laakiin waxa weeye kaanadatan meeshaan ku jirta haddii waxa weeye tijaaratun xaadiratun la yidhaha qirada iyo camarka la akriyo kaanadan waxay noqonaysaa tii taamada heeday oo la dhigi jira tastafiidu marfuuc ah marka hadda tijaaratun xaadiratuna markaas waxay noqonayaa markaasi khabarkeediiyay noqonaya haddii la yidhaahdo tijaaratan xaadiratan kaanadu waxay noqonaysaa naaqisay noqonaysaa markaasaa waxa weeye tijaaratan xaadiratan khabarkeeday noqonaysaa laakiin waxa weeye waxaa lasoo qadarayaa isimkiyaa lasoo qadarayaa ilaa an takuuna dha ilaahay ilaa an taqaca ayuu dhahay ilaahay amase waxaad leedahay ilaa an takuuna tijaaratu soo qadaro tijaaradii inay ahaato mooye ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala tijaaratan tijaarow ilaahay tijaaradaasoo xaadiratan oo xaadiraw dhah ilaahay subxaana wa tacaala ilaa an takuuna inay ahaato ama mucaaw ilaa an takuuna almucaamalatu maa dhihi kartaa ilaa an takuuna almucaamalatu iska dhe maxaa yeele waxaad soo qadaraysaa uun markii kaanadan laga dhigo naaqiso laga dhigo waxaa la suuqa qadirayaa markaasi isimaa la soo qadiraya marka waxaa leeya ilaa an takuuna mucaamalatu mucaamaladii inay ahaato mooyaane tijaaratan tijaaro tijaaradaasoo xaadiratan oo xaadira haddii kaleentood waxaa leedahay ilaa an takuuna ilaa an taqaa inay dhacdo mooyaane tijaaratan tijaara ay dhacdo tijaaradaasoo xaadiratan oo xaadira haddii waxa weeye tijaaro haddeer wax la kala gada ay tahay ayaa qoraalkii iyo shahaada hadda la sheegaayo ayaan loo baahnan weeye tijaaradaas oo tuduuruunaha aad wareejinaysaan baynakum dhexdiinau dha ilaahay oo waxa weeye taqbiluunaha aad qabloonaysaan weeye hadeeraa la kala qabloonaya ajalna loo yeeli maayo wixii mar haddii hadeer la kala gadanayo ajalnaan loo yeelaynin uma baahno weeye markaasi qoraal iyo markhaati weeye marka icraabtaasi dhib ma laha ilaa an takuuna inay ahaato mooyaanuun ilaahay tijaaratan tijaaro tijaaradaasoo xaadiratan ama ilaa an takuuna ay dhacdo mooyaane tijaaratan ay dhacdo xaadiratan tijaaradaasoo tudiiruunaha aada wareejinaysaan baynakum dhexdiinuu dha ilaahay waayahay marka hadda haddii kaanada markaasi haddii laga dhigo naaqisa waasan hadda ixraabka sheegeynayo waxaa loo celinayaa markaa lamiirka tijaarada weeye ama mucaamalaadka dhigi kartaaba saa hadda ku fasirayne waashiduu markhaatiyadow dha ilaahay idaa waktigii tabaayactum aad wax kala gadanaysaan xataa markaan wax la kala gadanaayo in markhaati loo yeelaa fiican waashiduu markhaatiyayow dha ilaahi subxaanahu wa tacaala idaa waktigii tabaayactum aad wax kala gadanaysaan weeye fa innahu adfacu lilikhtilaafi weeye khilaafka kaas ayaa daaficoo weeye wa haada wamaa qablahu amrunabi weeye hadda waxaa weeye intaan iyo wixii la soo sheegayo ka horreeyey kulligood waxaa weeye awaamirtaasoo dhan waa amrunabbiyaa layidhi amruushaad waayaale wax waajiba kuma jiran weye maxaa yeele limasaalixi dunya ayay sugnaato waxaa markaasi laga rabaa kaliya in dooda lagu gooyo weye ah. marka sidaasaa la leeyahay sidaasaa markaasaa la leeyahay waa mucaamalatu dunya weye waxaanoo dhan marka waxay noqonayaan waxaanoo dhan oo awaamira waxaa weeye sunay noqonayaan wax waajiba kuma jiraan markaasuu dha ilaahay subxaanahu wa tacaala waashiduu markhaatiyayow dha ilaahay idaa tabaaya'tu markaad wax kala gara gadanaysaan walaa yulaara ayuu dha ilaahay walaa yulaara ayuu ayuudha ilaahay subxaanahu watacaala tacaala ah, waayahay walaa yulaara yowsan wax dhigin uu dha ilaahay kaatibun mid kaatiba oo wax qoraaya walaa shahiidun walaa shahiidun mid markhaatiyane yowsan wax dhigin uu dha ilaahay hadda kaatibka waxaa weeye walaa yulaara yowsan dhigin uu dha ilaahay kaatibun mid kaatiba oo yowsan dhihin markaa saaxibudaynka weeye walaa shahidu minha khaatiyan yowsan dhihin weeye ah, saaxibudayni weeye wa calayhi markaas waxaa weeye waxaa weeye labadoodaba kaatibka iyo markaa shahiidka yaysan dhihinaa laga wadaa ninka saaxibulxaq ah weeye oo deynka bixinaayo iyo ninka deynka markaasi qaadanayo oo yaysan ku dhigin markaasi kitaabadii iyo markhaatigii inay taxriifiyaan weeye amase waxa weeye inay diidaan shahaadadii oo ay ka markhaati kacaayeen amase waxa weeye qoraalka weeye waxaa kaloo la dhihi karaa walaa yudaara kaatibun mid kaatiba yaan la dhibin asaga laftirkiisa iyo walaa shahiidun mid markhaatiya yaan la dhibin masalanba waxa weeye kaatibka waxa weeye in masalanba waxyaabo aan laayiq u ahayn kitaabada lagu dhibo weeye shaahidkana waxa weeye waxyaabo markaa in shahaadada laayiq aan u ahayn lagu dhibo ama la yidhaha seed waxaa uga markhaati kacaysa waxyaaba noocaasa in la yidhaha ilaahay ayaa la diidaya marka labadaba waa la dhihi karaa ah. wa in tafcaluu haddaad fashaan dha ilaahay waxa laydinka nahiyow dha ilaahay wa in tafcaluu haddaad fashaan dha ilaahay waxa laydinka nahiyey maxaa yeele hadda waxaa uu dambeeyey yaan la dhigin baa layidhi kaatibkii ama waxa weeye shaahidkii weeye ama fayaysan ayagu wax dhigin markaasuu dha ilaahay wain tafcaluu haddaad fashaanow dha ilaahay waxa laydinka nahiyey fa innahu kaasow dha ilaahay fasuuqun daaca ka bax weeye khuruujun cani daacati weeye daacada oo laga baxo weeye fa innahu kaasow dha ilaahay fusuuqun daaca ka bax weeye oo bikum idinka idin ahaadow dha ilaahay waxa weeye waa fisqi oo idinka idin ahaadow dha ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye fisqi waxa weeye idinka idin ahaado lararkiisu adinka ayuu idinku dhacaya weeye wain tafcaluu haddaad fashaanowda ilaahay waxaa laydinka nahiyey fa innahu kaasowda ilaahay fusuuqun daaca bax weeye khuruujun cani daacati weeye oo bikum laaxiqun bikum weeye idinka idin haleelahay owdha ilaahay llaha alla ka cabsadowdha ilaahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa iyo nahyigiisa ilaahay ugaga baqowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala llaha alla ka cabsadowdha ilaahay fii amrii wa nahyii weeye wa yucallimukumullaahu alla waa idin barayaa masaalixi umuurikum weeye ama alxaale walxaal yucallimukum ullahu alla idin baraayo masaalixa umuurikum way umuurtiina masaalixeeda ama waa musanaf weeye wallahu alla bikulli shayin shay la arkay kulligiisa caliimun allay ku cilmila weeye ilaahay markaa wuxuu yidhi wattaqullaha wayucallimukum ullah waxaa markaasi taqwadaanu waxay dhalini wayucallimukumulahudan wayucallimukum wayucallimukumullah waxaa laga wada halayidhi markii ilaahay laga cabsado subxaanahu wa tacaala waxaa la helayaa cilmi la yidhahdo cilmu lfaydulilaahi weeye oo waxa weeye cilmi taqwada ka dhasho waaye marka sidaasaa maaragtay yaa la leeyahay imaamu maaliki waxau dhahay qofkii ku camal fale wuxuu og yahay ilaahay waxau dhacansiinayaa waxuusan ku cilmi lahayn marka taqwadu waxaa weeye sababun liicdaa'ilcilmi naafic weeye cilmi naafica ah, in la siiyo ayay sabab u tahay marka casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu